بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى waxaynu ka bilaabay aayadda toddobaatan iyo sideed suuratu lbaqara ilaa aayadda sideetan iyo sideed insha allahu tacaala waxaa la soo yidhi mu'miniinta lagu yidhi qoladan yahuudda ah ma rajaad ka qabtaan inay islaamka qaataan qayb ka midihii intay kalaamka alle dhegaystaan bay bedelayaan oo meel kale u leexinayaan markay mu'miniinta la kulmaanna mu'miniin baan bay dhihi iyagu markay gooni isula baxaanna way iscanaanano war qoladaa carabta maxaad ugu sheekaynayseen cilmiga alle ina siiyey oo inaynu xaqa ognahay ah soo inaga garheli mahayaan marka waxaa la leeyahay markay sidaa leeyihiin oo inay wax qarsan ay la tahay miyaanay ogeyn wax kasta inuu alla ogyahay wa minhum min alyahuudi waxaa ka mid a ah ummiyuuna kuwa aflaawayaaloo jaahiliina waxna qori aqoonin waxna aqri aqoonin laa yaclamuuna aan ogayn alkitaaba kitaabka tawreeda ah ilaa amaaniya mala awaal mooye sheeko badhaley iyo cilmi dhagood mooye aan waxba ka ogeyn wainhum maahum iyagu maaha ilaa yadunuuna inay malmalaynayaan mooye kitaabkan tawreedahee loo soo dejiyey waxba kama oga waxna ma qori yaqaanin waxna ma aqri yaqaanin marka waa malawaal wey saasaa la lahaa lagtaas saasa kadee waxay tahayna ma garanayo waa sidaa xaaladooda wey marka uminimadu aladi laa yaktub walaa yaqra waa qofkaan waxna qori aqoonin waxna aqri aqoonin nabiyullaahi maxamed ammaan bay u ahayd maxaa yeelay isagoo ummi ah yaa cilmigii iyo qur-aanka lagu soo dejiyey oo siduu ahaa uu soo gudbiyey hadduu wax qori lahaa waxaa la dhihi lahaa siday isagoo ummi ahba u yidhaahdeen meelo kaleu ka soo bartay oo cid kale usoo yeedhisay bay dhihi lahaayeen marka nabiga waxa weeye waa waa ammaan bay isaga u ahayd markii sulxulxudaybiya la kala qoranayay cali bn abi aalib baa qoraya rasuulullahi buu yidhi qoraastii waxay idhaahdeen inuu rasuul yahay haddaan ognahay ma anaan e, e, e, maba anaan la dagaalamayn markaa nabigu cali bin abi aalib buu yihi tirtiro wuu diiday markaasuu yihi farta ii saar aniga farta ii saar ma garanayn nabigu farta ii saar waa sifo uu lahaa nabigu oon ceeb isaga ku ahayn laakiin uminimadu qoladan yahuudda ah iyo cid kasta oo waxna aqri aqoonin waxna qori aqoonin waa jaahilin wa wa minhum yahuudda waxaa ka mida ummiyuuna kuwa jaahiliina waxna qori aqoonin waxna aqri aqoonin laa yaclamuuna alkitaaba kitaabka lagu soo dejiyey aan waxba ka ogeyn ilaa amaaniya mala awaal mooyaane way iska malaynayaan waxaa la sheegi dee dhegta unbuu kaga dhacaya wainhum maahum iyaguna ma aha ilaa yadunuuna inay malmalaynayaan mooyaane wax xaqiiqa ah ma hubaan wax xaqiiqa ah ma hubaan marka waxa weeye innaga qudheena dee dad noocaasahoo wax un dhegta ka maqlay oo aan cilmiga hoosba u raacaynin oon cidi u sheegaynin oo wixii la yidhaahda yelha heye raac baa la yidhaha qofka imaca ah, laa yakuunu lmuminu imaca ah, muminku heye raac ma noqdo marka qofku markuu heerkaa taagan yahay dee ruuxii wax u sheegaba u dadkaa waxaynu u sheegaynaa ruuxii wax u sheegaba raacin dadka aada isleedahay ee daac way daaco badan yihiin oo waa sunniyiin dadka aan wax weydin fawiilun hoog baa u sugnaaday marka iyo naar liladiina kuwa yaktubuuna qora alkitaaba kitaabka qora beydiihim gacmahooda ku qora uma yaquuluuna waxay dhihi haadaakanu min cindi illaahi alle xaggiisuu ka yimid siyaa iyagu farahooda ku qoreen tawreeddii dhabta ahayd qori mahayaana tawreed oy taxriifiyeen oo iyagu fikireen bay qorayaan markaasay leeyihiin yasaru inay ku iibsadaan bihi isaga hamanan la intay tooreed gacantooda kusoo qoraan sida iyaga la tahay oo waxyaabihii danahooda ka hor iman lahaana ka saaraan iyo dadweynaha waxay ku dhihi ilaahay waa kan waxyigii la soo dejiyey waa kan waa sidaa inaguna wadaadadeennu hadday sidaa yeelaan waxaa weeye qaar waxaa jira ka qariya dadka cilmiga oo waayo af waa xishoo wey waxaa weeye markii wax la keeno oo wax la siiyo oo waxoogay loo dhiibo xaqii caddayn mahayo wuxuu dhihi dee kitaabku sidanuu leeyahay goodhiho farta ugu fiiq dadkii dadweynihiina waxay u qaadanayaan dee ninkan weyni inuuna been sheegayn fawaylun hoog baa u sugnaanay liladiina kuwa yaktubuuna alkitaaba kitaabka qora biaydiihim gacmahooday ku qora iyagaa fikradooda ku qora uma yaquuluuna waxay dhihi haadaa kanu aanu anagu qoran min cindi illaah allaagtidu waa kii waxyigii waa kanay dhihi oo dadka ugu sheegay inuu waxaan waxyigii yahay maxay saa uleeyihin liyashtaruu inay ku iibsadaan bihi kitaabka ay qoreen amanan lacag qaliilan oo yar waxa weeye dadkay xoolaha kaga qaadanayaan <coughs> bimatal qarnaasahoo kale waa sida qarnaasta markaa la qoro qarnaasoo kale dadkii dadweynihii waxay moodayaan wax sharci a ah bay moodayaan qarnaasaha dalamse iyo kurdudun iyo yaa lagu qori markaasaa dadka loo laalaabi bimatal haddaba dhib ma lahaateen haddii iyo bisinka ya lagu qoro wuxunbayba ahaan lahayde wardi waxaa lagu qori aan la afgaranayn iyo xuruuf baa lagu qori waa sidaasoo kale kama baxsana fawaylun hoog baa u sugnaaday lahum iyaga mimaa kii darti buu hoog ugu sugnaaday katabad aydiihim gacmahoodu ay qoreen waweylun hoog baa usugnaa lahum iyaga mimaa yagsibuuna waxay shaqaysteen oo kitaabkaa ay gacantooda ku qoreen waxay ku heleen hoog baa usugnaaday marka katabadba haddii yaquluuna biafwaahimti oo kale wey afka waxay ka leeyihiin haddii yaquluuna keliya lagu daayo waa la garanay in afka ka yidhaahdeen meeshana yaktubuuna markii la yidhi gacmaha inay tahay waa la garan waa lasii adkaynaya fawaylun hoog baa lahum u sugnaaday mimaa kii katabad ay qortay aydiihim gacmahoodu ay qoreen waweylun hoog baa usugnaaday hooga tafaasiir badan bay geliyaane waa yalla mu sugnaaday mimaa yagsibuuna waxay shaqayseen xaggii wa qaaluu waxay dhaheen yahuudi lan tamasana naaru naartuna taaban mayso ilaa ayaaman mooye macduudatan oo tirsan qul waxaad ku tidhaa baa layidhi nabiya maxamed oo u sheegtaa atakadtum ma waxaad samaysateen cinda allaahi ati alla agtiisa cahdan ballan ma ballan inuuna idin ciqaabayn intaa yar mooyaane yaad ka teeteen oo haddii ballan aada samaysateen falan kulifallaahu alla guub yeeli maayo ka bixi maayo cahdow ballantiisa am taquuluuna mase waxaad tidhaahdeen calallaahi alle dushiisa mar waxaad ku kor abuurateen falaa taclamuuna waxaydaan ogeyn yahuudi waxay yidhaahdeen annaga maalma tirsanu bay na taaban nabigay u yimaadeenoo nabigaa yidhi ehlu naarku waa ayuu nabigu ku yidhi waa annaga yidhaheen laakiin idinkaa nooga dambayn bay yidhaheen beenaalayaal baatin ya ahlal qirada waalkhanaasiir waad ku waaraysaan marka waxay yidhahdeen adduunyadu waa toddoba kunoo toddoba kun sano bay yidhaahdeen kunkii sano oo adduunkaaba maalin baan aakhirana laga cadaabi bay yidhahdeen toddobada maalmood un baa nala ciqaabi bay yidhahdeen kuwana waxay yidhaahdeen afartankii maalmoodeen dibiga caabudaynay keliyun baa nala marka alla wuxuu leeyahay waxaad u sheegtaa ma ballan bay alla u dhigteen in toddobadan un la cadaabi intaa yarun la cadaabi oo hadday ballani jirto dee ballanta ka bix waa la ogyahay mase waad ku been abuurateen alla wey qaalu wuxuu yidhi lan tamasana naaru naartuna taaban mayso ilaa ayaaman maalmo mooye macduudatan oo tirsan oo toddoba maalmood iyo wixii la mid a ah. kunkii maalmoodba maalin baa nalaga cadaabi qul waxaad tidhaahdaa adtakadtuma waxaad samaysateen ood dhigateen cinda allaahi alla agtiisa caadan ballan oo ma alla yaa idinkula ballamay intaa keliyahun inuu idin cadaabi falan yuklif allahu marka hadday ballantaasi jirto oy run tahay falan yuklif allaahu alla ka bixi maayo guub yeeli maayo cahdo ballantiisa am taquuluuna bal taquuluuna waa tidhaahdeen amtaa bimacnaa bal haddii laga dhigo calallaahi alla dushiisa waad ku been abuurtay ma laa taclamuuna waxaydaan ogeyn alla waxaad ku been abuurateen maalmo koobanun inuu idin cadaabayo balaa sidaa aada sheegteen maaha balaa war sidaa aada sheegteen maahu maalmo tirsan liidin cadaabi qofkii kasbado oo shaqeeya sayiatan xumaan iyo dembi oo waxaadad ay koobtay bihi isaga khadiicatuhu dhinac walba ay ka martayoo qalbigiisii qaalibkiisaba gaalnimadii ku jirto ama xaadad bihii ay koobtay waktigiisa oo gaalnimadii uu ku dhintay uu ku noolaa fa ulaaika kuwaasi asxaabu naari naarta asxaabteedii weeye hum iyagu fiihaa dhexdeeda khaaliduuna way ku waara balaada waxaa la iman kasaba sayi'aat eeg hadda ehlunaar baa tihiin masalada qur-aanku wax caamu ka hadla haddii yahuud la yidhaahday idinkaa ehlu naara dad fara badan baa u qaadan lahaa inayna iyagu ehlu naar ahayn marka si guud baa waxaa layidhi idinka keliyaba ma ahee qof kasta oo dembiilahi waa ahlu naar sidaa ogow qur-aanku caam buu ka hadlaa haddii hadda la dhihi lahaa idinkaa ehlu naara dad badan baa u fasiran lahaa oo jaahiliina yahuudin baa ehlu naar ahe inagu ehlu naar ma nihin marka si oo dembigaasina khadiicadii ay koobtay oo waxaa looga jeeda khadiicadii koobtay waktigoodii oo dhan gaalnimo ku dhamaystay oo ku dhintay caqiidadoodii iyo camalkoodii oo dhanna gaalnimo ah wey balaa sidaa aada sheegteen ma ahee man kastaba qofkii shaqaysta shaqeeya sayiatan atan xumaan dembi iyo macsiyo oo shirkigu kamid yahay oo axaadad ay koobtay bihiisa khadiicatu gaftiisii oo waktigiisii oo dhan ay caam yeeshay fa ulaaika kuwaasi asxaabu naari naarta asxaabteedii weye asxaab waxaa laga cabiraa waa mulaazimiin naartay ku dhex jirayaan hum iyagu fiiha dhexdeeda khaaliduuna way ku waari muminiintii haddaba ka war waladiina kuwa aamanuu mu'minoobay wa camiluu camal falay asaalixaati camal wanaagsan ulaaika kuwaasi asxaabuljannati waa jannada kuwii laazimaya wey saaxibnimadu shayga la laazimaa saaxib la yidhaah hum iyagu fiiha khaaliduuna way ku waa inaan shirki iyo bidca midna soo gelin allah dartii waa in loo sameeyo shirkibuu markaa ka nabadgalay calaa sunati nabiyillaahi muxamed waa inuu yahay markaa bidcadiina uu ka nabadgalay bidca la aqbali maayo ogow shirkina wuuba ka sii daran yahay bidcada lafteeda qaar baa shirki ah qaarna waxa weeye shirki ma aha waladiina kuwa aamanuu muminoobay marka camalka saalix ah si uu camalkaagu saalix u noqdo dee sunadii nabiga mar wey waxaad adigu fikirtay ama nin kuu sheegay iska dhaaf sidaad ilaahay u caabudayso sidii nabiyullaahi maxamed u keenay wey cibaadada lama ziyaariye moogta waxyaabaha kale sancada ee kale bidcadu bidca luqawiya iyo bidca sharciya layidhaha bidca luqawiya waa wax cusub oo dhan bidca luqawiya wax cusubee la keeno hadduuna wax nasa ka hor imanaynin waa la qaadan waa masla almasaalix lmursala baa layidhaha hadda nalkan aynu isticmaalayna nalka waxaa weeye berigii nabiga samac baa la shidan jiray soo ma aha la dhihi maayo samicii aad shidano waxa weeye nalkanaynu shidanayno berigaa waxaa la fuuli jiray fardi iyo awr iyo waxaa hadda dayaarada iyo baabuur baa la fuulaa kuwanaan isticmaali oo isticmaal fiican laakiin bidcada sharciga oo diinta ah waa cusub ma leh wax cusub ma leh wax la keeni karaa ma jiro waxa weeye dad baa waxay dhahaan bidca xasana iyo bidca waajiba iyo bidca kadaa dad baa jira bidcada xasanada waxay ku tilmaamaan qur-aanka ururintiisa qur-aanka ururintiisa nabigu markay ku bilaabatay yaa ururintiisu bilaabatay nabigaa bilaabayo xadiidka ha qorinu yidhi waayihii hore qur-aanka keliyuhu qora ah, saana isugu dhex darmanin ee culimadii saxaabadii dambe way ururiyeen way isu keeneen oo kitaab bay ka dhigeen meel walba waa lagu qori jiray allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yihi waladiina aamanuu wacmilu saalixaat ulaaika kuwaasi asxaabuljannati jannada asxaabteedii wey fiihaa hum iyagu fiiha khaaliduuna jannada maxaa lagu mutay halkaa dib u daraasee jannada maxaa lagu mutay ma cid baa ku siisay jannada waxaa lagu mutay camalkii alla ku amray ood la timaado waid wakti yahuud baa weli la hadal hayaa wax alla wixii yahuudi la timid qofkii la yimaadana waa yahuud waid wakti bal sheeg akhadnaa aanu qaadnay mihaaqa bani israa'iila ree bani israiil ballantoodii adkayd oo maxaa lagaga ballan qaaday laa tacbuduuna inaydan caabudaynin ila allah alla mooye yaa ballan lagaga qaaday wa an tuxsinuu inaad u samafalaysaan bilwaalidayni labada waalidna ixsaanan samafal iyo wadawiil qurbaa qaraabada kuwa saaxiibkood wada dhalateen iyo walyataama agoonta aan aabba lahayn iyo walmasaakiini waxmahaystayaasha kuwa wax ku filan aan haysanin waquuluu dhaha linaasi dadka xusnan wanaag u dhaha baa la yidhi dadka markaad la sheekaysanaysaan ood u sheekaynaysaan ama aada la xajoonaysaan ama aada salaamaysaan wax wanaagsan dadka dhaha waxaa lainoo jideeyey waxa weeye marka u horeysa markii laisoo baxo de haddii hadalo laisku bilaabo labadii ruux inay isu qalbifayin kale lama kalooga assalaamu calaykum baadi calaykum asalaam markaa inay labaduba saxiix isu yihiin waa la gartay kadibna sheekada ho bilaabatay w laakiin marka horeba haddaad tahay waryaa xageed ka timid aad ku dira waxa wey muxuu yahay ninkan muxuu kaa rabaa marka horeba leeyahay marka dadka hadal fiican baa lagu leeyahay waaqiimu salaata salaadana ooga waaatu zakaata zakadan bixiya yahuud baa laleeyahay salaada ooga oo muminiinta lamid noqdo uma tawalaytum waad jeedsateen oo xaqii baad ka jeedsateen ilaa qaliilan in yaroo minkum idinkayda ka mida mooyaane dad yar baa xaqa ogolaaday zamankii nabiga dad aan toban dhannayn baa islaamay yahuudda zamankii nabiga dad aan toban dhannayn baa islaamay waantum idinkuna mucriduuna waad jeesateen baa layihi aayadda macnaheedu waxay ree banu israiil waa ballan waxaa lagaga qaaday alla keligii alla waxaan ahayn inaydan caabudin waalidiintana u xisaanfashaa walow waalidku hadduu doonin diintaba yuuna ku jirin asma bintu abibakar sidiiq hooyadeed baa u timid nabigay weydiiye yaa rasuul allah hooyaday baa timid oo mushrikada inaan xidhiidiyana way iga rabtaa buu yihi buu ku yiri laakiin amartaan laga qaadanaya shirkiga iyo qofka waalidka xun laga amar qaadan maayo waayahay qaraabadana qaraabadana waa la qaraaba qaraabada xidhiidhinta ah iyo dariska qaraabada aad qaraabada tihiin aabbiyo hooye dhinac kaste aad ka qaraabowdeen wixii aad ku dhaanta u sameex iyo walyataamaa agoonta agoonta xagga bani aadamka waa ka aabbihii waayey xagga xoolihii bahaaimtana waa ka hooyadii waaye ilin bahaaimta aabbahood waxba uguma filla hooyadun baa soo korisay agoontu waa kaa walmasaakiin masaakiinta iyo fuqarada markii maskiin keliya la sheego ama faqiir keliya la sheego waa isku mid laakiin markii la isku daba sheego faqiirka miskiinkaa yar dhaama faqiirku waxba ma haysto shaqana ma hayo miskiinku eh, haddii shaqadiisa iyo la isku daro iyo waxa uu haysto wuxunbay dee u gaari laakiin eh, kuma filla waquuluu u dhaha linaasi dadka baa layidhi wanaag ku dhaha oo dadka markaad la sheekaysanaysaan ama isu timaadaan hadal wanaagsanuu ku dhaho cayda iyo aflagaadada iyo waxaa ka daaya dadka isjeclaada bay ka mid tahay waa salaada iyo zakadana ooga reer yahuudeeday oo nabiyullaahi maxamed soo raaca wey waad jeedsateen in yaroo idinkeeda ka mid toban nin ma toban ruux ma dhanayn dadkii berigaa muslimay waantum mucriduuna waaba jeedsateen waad u daba jeediseen waa lasii adkaynayn wayd wakti ka sheekee baa lay nabiga dadka u sheeg akhadnaa aanu qaadnay miihaaqa bani israa'iila dee bani israa'iil ballantoodii adkayd maxaa lagaga ballan qaaday laa tacbuduuna inaydan caabudaynin ila allah alla mooye cibaadada hadda ducadaa ka mid a wa axsinuu waxaanu amarray axsinuu u samafala bilwaalidayni labada waalid ixsaanan u samafal ixsaanku waa xagga afka iyo adinka ufiha ku dhihina la hadal xunba ha ku dhihina la waxaa weeye qalbiga u wanaajiya oo dhaqaaleeya laakiin shirki hadday idin amraan iyo wax daran ma yeelaysaan walyataama agoontii iyo walmasaakiin waquluu linaasi dadku dha xusna wanaag hadal wanaagsan waaqimu salaata waaatu zakaata uma taballaytum waad jeedsateen ilaa qaliilan in yaroo minkum idinka kamida mooyaane antum idinkuna mucriduuna waad jeedsateen haddana wadkur baa nabiga lagu yidhi bal sheeg id waqti akhadnaa aanu qaadnay ama wadkuruu xusuusta oo bal dib u daraaseeya id waqti akhadnaa aan qaadnay mihaaqakum ballantiinii oo maxaa ballanta looga qaaday laa tasfikuuna inaydaan daadinaynin dima'akum dhiiggiina oo idinku dhexdiina islaynaynin walaa tukhrijuuna aydan ka saaraynin anfusakum naftiina min diyaarikum guryihiina nafta la sheegi waa walaalihiin wey ila waa isku naf dadkii aydaan walaalihiin oo idinla nafa aydaan guryahooda ka saaraynin uma aqrartum waad qirteen oo waad saxeexdeen wa antum idinkuna tashhaduuna waad qirteen oo waad ka markhaati kacdeen uma antum idinku haaulaa ya haaulaai kuwaasow taqtuluuna waad laynaysaan anfusakum naftiinni baad laynaysaan yani walaalihiin baad laynaysaan ila waa naftii watukhrijuuna waad ka saaraysaan fariiqan qayb oo minkum idinka min dayaarim guryahoodii baad ka saaraysaan tadaaharuuna waad u kaalmaynaysaan calayhim calaa qatlihim dilkooda yaad gacan ka geysanaysaan bilismi dembi lagu dilay walcudwaani codlayntan wain yaatuukum hadday idiin yimaadaan usaaraa iyagoo lasoo qafaashayna tufaaduuhum waad furanaysaan wahuwa shaniga jiraa waxaa weye muxaramun calaykum dushiina waxaa ka xaaraama ikhraajuhum bixintooda meesha waxaa laleeyahay ree aws iyo ree khasiraj laba qabiiloo wada degan baa bani qayla marka colaad fara badan berigii nabigu u yimid bay afsarantahay yay yeelan jireen way islayn jireen marka reer bani qurayda waxay xilfi la ahaayeen ree khasiraj bay xilfi la ahaayeen reer bani qurayda ree bani qaynuqaac iyo reena dayirna aws bay la xilfi ahaayeen labada qolo markay islaayaan qolo walba oo yahuudi xilfigooday la soo dagaalgeli jireen marka xaggana yahuud baa ka socota xaggana yahuud baa ka socota yahuudkii baa yahuud dilaya oo way islaynayaan oo gacan bay iska siin sida kuwa loo laynaya kuwan gacan ku siinayaan haddii qayb ka mida lasoo qabtana way furanayaan markii dagaal ku joogsado diinta iyadaa sheegi oo towreed baa sheegi inaanu oo nin kamida haddii la qafaasho aanu furan marka waxa weeye ma kutubta qaybna waad rumaynaysaan qaybna waad beeninaysaan waa qisadu halkaa wey oo labadan qole ee yahuudda ee labada dhinac la kala socota yaa islaynay qolba qolada kale saaxiibadeeday la soo qaybgeli marka dabcan yahuuddii labada dhinacba way dhimanayaan waid wakti bal xusuusnaada akhadnaa aan qaaday mithaaqakum ballantiinii laa tasfikuuna inaydaan daadinaynin dimaa'akum dhiiggiina daadinaynin oo idinka yuhuudii islaynaynin walaa tukhrijuuna aydaan saaraynin anfusakum naftiina min diyaarikum guryihiina aydaan ka saaraynin naftiina guryaha ka saarina macnaheedu waxa weeye walaalihiin waa naftiina oo kale guryahooda ha ka saarina uma aqrartum waad qirteen waad ogolaateen wa antum idinku tashhaduuna waad ogtihiinoo waad taqtuluuna waad laynaysaan anfusakum naftiina ad laynaysaan walaalihiin baad laynaysaan ila waa naftoodii wa tukhrijuuna waad saaraysaan fariiqan qayb ka mid ahoo minkum idinka idinka mid min diyaarihim guryahoodaad ka saaraysaan tadaaharuuna idinkoo u kaalmaynaya calayhim calaa qatlihim dilkooda u kaalmaynaya oo qolada reer khasiraj qolada kale reer baynuqaac markay dee guryahooda ka saaraan oo awsiya lala dagaalamo guryahoodiibaa yahuud baa ka saaraysa oo la socota xagga kalena sidoo kale wain yatuukum hadday idin yimaadaan usaara iyagoo lasoo qafaashayna tufaaduuhum waad furanaysaa wahuwa shaniga jiraana waxaa weeye muxaramun waxaa xaaraama calaykum dushiina ikhraajuhum saaridooda guryaad ka saartaan haddii iyagoo lasoo qafaashayn idin keeno waad furanaysaa diintaa sheegi baad leedihiin guryahoodiina waad ka saaraynaysaa waad layleysaano raa markaad la socotaan kuwii reer benu guryahoodii ka saaraysaan khajaran markaa la socotana kuwii kalead ka saaraysaan alla wuxuu afatuminuuna ma waxaad rumaynaysaan bibacdi ilkitaabi kitaabka qayb ka mid a ah. watakfuruuna ma ka gaaloobaysaan bibacdi qayb kale ma ka gaaloobaysaan oo markaad leedihiin eh, haddii lasoo qafaasho inaanu furanaa waajibaho diinta iyadaa sheegaysa waa kitaabkii oo ay markay dilayaan oo ka saarayaanna waa kitaabkii oy beeniyeen ku camal faleen ma qaybna ma ku camalfalaysaan qaybna ma sidaaba marka innaga waxaa inaga khuseeya innaga waxaa la doonayaa kaafatan kitaabkeenna qur-aanka iyo diinta gebi ahaan inaan ku camal fallo oo qiildayga waxa la yidhaha aan ka dayno oo markaa qiildaygu waxaa weeye markii masaladu caddahayna ruuxii siday tahay baa loogu sheegi markii ayna caddaynna meelo kale yaa loo qiilday wax ka war saas haddii saysa ahaa jirtay yaa la leeyahay afatuminuuna ma rumaynaysaan bibacdi lkitaabi kitaabka qayb ka mida watakfuruuna ma gaaloobaysaan bibacdi qayb kale famaa jazaau man ruux abaalkii ma aha yafcalu sameeyey daalika sidaa oo minkum idinka kamid a ilaa khizyun dulli fi lxayaati dunya nolosha dhow oo adduunka dulli buu ku noolaan oo yowma alqiyaamati qiyaamaha yoomkiisana yuraduuna waxaa loo celin oo lagu aroorin ilaa ashad ilcadaabi cadaabka ugu daran wama allaahu alle ma aha biqaafilin axad halmaansan camaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan camalkanaad samaynaysaane xun ilaahay wuu og yahay macnuhu waxa weeye qofkii sidaa yeela oo kitaabka qayb ka mida beeniya qayb ka midana rumeeya oo sidaa yeela dee ninkaa waxa weye adduunka dulli iyo xumaanbu ku noolaano waxa weeye cadowgiisaaba kusoo kiciba wax kala yaa lagu dayn allah waxaad samaynaysaan waxaan haddaad samaynaysaa alla waa ogyahay marka yaad isku hadlaynaysaan wey alla wuu idin ogyahay xumaantaad samaynaysaan famaa jazaau man ruux abaalkii ma aha yafcalu sameeye daalika arrintaa oo minkum idinka idin ka mid a ah. ilaa khizyun dulli fi lxayaati dunyaa noloshaa dhow dhexdeeda yowma alqiyaamati qiyaamaha yoomkiisana yurajuuna waxaa loo celin oo lagu aroorin ilaa ashhadi alcadaab cadaabka ugu daran wama allaahu alle maaha biaafilin axad halmaansan amaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan ulaaika kuwa sidaa yeelay oo diin kitaabkii qeybna beeniyey qaabna rumeeyey oo gacantooda kitaabkay ku qareen cindallaahi buu ka yimid yeyidhi kuwaasi aladiina kuweeye ishtarow ku iibsaday alxayaata dunyaa noloshaan dhow bilaakhirati bay ku iibsadeen oo meeshay aakhiro uga camal falan lahaayeen iyo adduunyada doorteen bu aakhiro inay u camalfashaan fursad bay u heleen marka inay aakhiro u camalfalaan waa hantitooda waxay soo iibsadeen adduunyadii iyo xaggaasa ucifaan nin wiil waa kristaan la odhan jiray yo adeerkii ku yidhi <coughs> adeer iska muslimo kitaab wuxuu u dhiibay mutarjamahu qur-aanka oo la tarjumay ah waan aqaanaa labadaba adeer waanu marka adduunyadii ninkii aakhiradiisa intay iloobay adduunyadiisa u shaqaysanay ulaaika kuwaasi sidaa yeelay ee diinta qaybna beeniyey qaybna rumeeyey aladiina kuway ishtaraw xayaatadunya nolosha dhow ku iibsada bilaakhirati aakhiro allah wuxuu leeyahay falaa yukhafafu laga fududayn maayo canhu xaggooda alcadaabu cadaabka laga fududayn maayo hal mar ah kulamaa khabad zidnaahum saciira markay dantaba waxaa weeye waxaa looga dabin sida tajribada laogyaha dubka kore xanuunsadee dubka kore markuu dabku dhaafo lama dareemo xale marka mar walba dub baa loo abuuraya wy allahu akbar walaa hum yunsaruuna loomana gargaarayo hadday qaysadaan iyo haddii kale waa isla mid walaqad aataynaa reer banu baa laga soo hadlayey bal nabi muuse walaqad aataynaa waanu siinay muusa muusa alkitaaba kitaabkii tawreedda ahaa baan siinay waqafaynaa waan raacinay min bacdihi dabada birusul baan raacinay waan ka dabageynay wey qafaadu qadaadka qafaa layidhaha marka waan ka dabageynay bay ka dhigan tahay ambiyo badan baa ka daba dhalatay oo intooda badan tawreedu wax ku xukumi jireen nabiyullaahi ciisa yaa injiil lagu soo dejiyey marka tawreed meelay ku khilaafsanay allah wuxuu leeyahay walaqad aataynaa waan siinay markii hore intaan kitaabka la siinin suxuf uu wax kusii maamulo yaa la siiyey intay masar ka imanayeen iyo intii ay soo gelayeen sham iyo intaan weli towreed la siinin suxuf baa loo keenay muuse alkitaabaasina waqafaynaa waan raacino ka dabageyna min bacdi dabadi birusuli waataynaa waan siinay ciise bna maryama ciisihii ina maryamaadaha albayinaati xujooyin cadcad baan siinay oo injiila waayadnaahu waxaan ku xoojinay biruuxilqudusi malakujibriil ruuxulqudus waxaa laisku raacsan yahay waa malakuljibriil ruuxulqudus aruuxulqudus waa sifiya mawsuuf aruuxulqudus ruuxdii dahirayn sida tafsiirka ugu fiicani waa sidaa qolyaha waxay dhahen qudusna waa allah ruuxna waa isaga allaha qudusa ruuxdiisii oo malakujibriil malakujibriil ruux baa la yidhaha qur-aanku u yaqaanay sidaa aad sheegay baa ugu ron ruuxulqudus waa malakujibriil nabiyullaahi ciisa waxay mashaakil badan buu la soo kulmay markii ugu horreysay malak baa loo soo dhiibay ruux yaa loo soo dhiibay gabadhii waa ka u yimido warinayo haddaa ilaahay baan kaa magan galay markaasuu wiil inaan ku siiyo yaa la isoo amray oo see wiil u heli ninna ima qabo gabadh tumatana ma ihiye sideen wiil u heli adu sidii bay ku noqto waa ka sidaa ku dhashay markuu reerkii ula timidna na waa sidee aabbahaa xun ma waxay tihi bal wiilka la hadla wiilka yar baanu la hadlaynaa inii ana cabdullaahi waa ka yidhi ee saa ula hadlay haddana markii dambe ee waa kii markii uu rasuulka ahaa yahuudi ku kacday oo si walba sameeyeen oo xataa inay deldelaan isku dayeen waxawey deldelaadii waa laga dulqaado shabah baa meesha inta loo dhigay yaa allah samada geeyey marka nabiyullaahi ciisa san iyo jir ambiyada kale afartan markay jireen baa loo waxyoon jiray laakiin nabiyullaahi ciisa isagoo yar yaa waxyiga lagu bilaabay shan iyo soddon sano taariikhdiisa shan iyo soddon sano wax ka badan lagama hayo nabiyullaahi ciisa shan iyo toban sano markii la kor yeelay shan iyo soddon jir buu ahaa shan iyo soddonkaa sano waxaan ahayn taariikhdiisa lagama hayo marka dhibaatooyinkaa badan buu la soo kulmay markaa maliku jibriil baa la shaqayn jiray de maliku jibriil waateynaa ciise bna maryama waxaan siinay albayinaati xujooyin cadcad wa ayadnaahu waxaan ku xoojinay biruuxilqudusi ruuxdii daahirayd oo malku jibriila ah. tafsiirka ugu fiican inoo soo qaaday waa kaa afa kulamaa jaakum niman yahu yahuud layidhaah markastuu idiin yimaada rasuulun rasuul bimaa shay laa tahwaa aydaan jeclayn anfusikum naftiinu limaa tahwaa anfusikum ayna jeclayn istakbartum ma kibraysaan oo inaad ambiyadaa raacdaan ma ka kibraysaan oo fa fariiqan qaybna kadabtum waad beeninaysaan wa fariiqan qaybna taqtuluuna waad dilaysaan ambiyadii reer banu israaiil ee fara badnayd qaybna way beeniyeen qaybna way dileen ciisa ka mida kuwa la beeniyey zakariya yaxye iyo zakariyihiis dhalay waa la laayey oo dadka la dilay bay ka mid ahaay war waxyaho mih wax naftiina waafaqsan oo idinka idinla quman mooyaane wax ma qayb kamidana ma laynaysaan qayb kamidna ma beeninaysaan hadda sidaasoo kale wey hadda inaga culimadeenna culimadeenna waxaa wey dad fara badanoo waxaa jira culimada qayb kamid a collo ah yaa jira qayb kamid ah. kaasu hadii wixii la arki jirayba ma ahayn hidihiiy dhaqanki iyo dadkii hore ka fiican yahay bay leeyihiin way beeninayaan haddayna dilin inay dilaan uma badno dadkeena laakiin waxay dhihi dee sheekh hebel iyo sheekh hebelba saasay ahayn yuu ka cilmi badan yahay bay dhihi ninka waxaa la doonaya nin markuu kuu yimaado ha kula boodin hana la coloobin hana raacin warayso hortoo la sheekayso wuxuu wada la arag marka wuxuu yahay markaa kula mucaamalo wey marka inagana way nagu dhex jirtaa afa kulamaa jaa jaakum markuu idin yimaado rasuulu rasuul bimaa shay idinla yimaada laa tahwa ayna jeclayn anfusukum naftiinu istakbartum ma kibraysaan waa jawaabkii fariiqa qayb kamida kadabtum waad beeninaysaan ariiqa qayb kamidana taqtuluuna waad laynaysaan markii sidaa loola hadlay qaaluu waxay yidhaahdeen quluubunaa anaga qalbiyaalkani qulfun wayba daboolan tahay waxaan aad maxamed u sheegaysa nabadgelisaba aban quluub daboolannahay bal eh, ma daboollo quluubtiiniy lacanahumullah quluubtoodu ma daboolle lacanahumullah allah baa lacnaday oo raxmadiisa ka dheereeyey bikufrihim bisababi kufrihim gaalnimadooda sababteeda ma daboolno qolyaa waxay ku fasireen qulubunaa qulfun qulubta yadu cilmi bay ka buuxdaa oo cilmi baa ka buuxa marka kaagu dee nabageli maayo wadaad wiil wadaad beri baan ku idhi wiil qaxootigaan joognay xoogay dadka suufiyaalku la socsocon jiray waxaan idhi kaalay oo alle keliya caabudo sidaa yeelo waxbaan u sheegay markaasu wuxuu igu yidhi waxaanaad sheegay inuu xaq yahay waan garana laakiin cilmigii qawsulacdan baa dasaa buu igu yidhi inuu xaq yahay waan garan laakiin qowsulacdam cilmigiisii yaa igalay buu marka ku yeeli maayo dantaada qabso inuu yidhi <laughs> qaalu waxay yidhaahdeen quluubuna qalbiyaalkayo qulfun way daboolan yihiin bal ma daboole eh allah baa raxmadda ka dheeray lacanahum ullah allah lacnadoo raxmaddii ka dheeray bikufrihim bisababi kufrihim gaalnimadoosa horteeda faqaliila maa in aada u yar yayuminuuna rumaynayaan yacni iimaankoodu wuu yaryahay ama faqaliila ma dad aada u yar baa yuminuuna rumaynaya oon tiradoodu ayna badnayn oo maadaa lagu ridayo caqilka saasaana roon wallahu subxana wa tacaala